بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد النسخ شيخ باب كي نسخ وحو كيري أفعاش الدبدود أفعاش الرسول كي نكسو هذا الله صلى الله عليه وسلم إيا إقرار كي الرسول وحو إن تصينا يا نسخ إنو قالوا نصوص آياتك إيو أحاديث قولك أه sidoo kale inuu afcaashana gelayo ayuu ina tusinaya oo baabka naskhiga uu gelayo haddaba naskhiga waxaa luqadda loo yaqaanaa alisaala in shay la tirtiro ama shay la zuuliyo ayaa naskhiga luqadda loo yaqaanaa waxaa la yidhaahdaa nasakhati shamsu adilla nasakhad waxay nasakhday ama ay tirtirtay ashamsu cadceedu adilla hadhkii ayay tirtirtay waxaa kaloo carabtu ay odhan jirtay nasakhat iriixu alasara nasakhad waxay tirtirtayay baabi'isay ariixu dabayshii waxay baabi'isay alahara raadkii ayay baabi'isay dabayshu markay dhabato raadkana ay ku dhabato kadibna raadka ay tirtirto ayaa la yidhaahdaa nasakhat iriixu alahara ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi fayansakhu allaahu maa yulqi shaytaan ilaahay ayaa tirtiraya oo nasakhaya shaydaanku wuxuu ku soo tuuro kow macnaha haddaba tirtiridda ah luqadda waa loo yaqaanaa macno labaad oo luqadda loo yaqaano ereyga naskhiga ayaa jira waxa weeyaan annaqlu waa guurin ama koobiyeyn marka shayga la sawiro oo kale sawirkan adda waraaqaha aynu ku qaadno ama la guuriyo ama feegarba aynu nidhaa feegarkii soomaalida macallinkaaga intuu far kuu qoro uu ardayga u qoro far ayuu odhanayaa hooyo soo feegar fartayda farta usoo ekaysiy oo ka soo guuri naskhiga mararka qaar baa naqligaa loo yaqaanaa ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ku yidhi innaa kunnaa nastansikhu maa kuntum tacmaluun innaa annagu kunnaa waxaanu nahay ama aan ahay nastansiku kuwa koobiyeeya maa kuntum tacmaluun waxaad qabanayseen shaqadan aynu qabanayno marka looxulmaxfuudka lagu qoro ama meel kaleba lagu qoro istinsaakh iyo koobi baa laga qaadaya koobiyaa laga samaynaya nuquladaa koobiyo ayaa laga diyaarinaya innaa kunnaa nastansikhu maa kuntum tacmaluun haddaba naskigu mararka qaarna waa naqliga iyo koobiyeyntaa ayaa loo yaqaanaa annasku sheekhu wuxuu halkan ugu talagalay inuu inoo sharxo ma naskiga laftiisaa mise waa naasikha naasikha ayuu inoo sheegayaa kadibna mansuukha ayaa laga yaabaa inuu soo dhex galo kadibna inuu wuquuca iyo dhicidda naasikhu uu qur'aanka dhex dhacay ama axaadiista rasuulka uu dhex dhacay ayuu inagala hadlayaa kadibna anwaacda naskhiga oo afar nooca ayuu sheekhu inoogu gebagabaynayaa wa ama naskhu naskhigii fa macnaahu macnihiisu luqatan luqa ahaan alisaalatu waa zuulin iyo tirtirid shayga in la tirtiro ayaa horta naskhi loo yaqaanaa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa nasakhat ishamsu cadceeddii ayaa tirtirtay adilla hadhkii ayay tirtirtay idaa asaalathu markay zuuliso wa qiila waxaa kaloo la yidhi macnaahu macnihiisu waxa weeye annaqlu guurin ama koobiyeyn min qowlihim hadalkooga ayaana laga keenay nasakhtu waxaan feegaray ama aan maaka fii haada alkitaab kitaabkan dhexdiisa ku sugan kitaabkan waxaa ku dhex jira waan koobiyeeyey oo waan naqliyey ey naqaltu waan naqliyey haddaba labadaa macno ee sheekhu markuu isku xidhiyey qiilo uu u isticmaalay waa laba macno oo xagga luqadda ah naskhiga ayaa luqadda marna tirtiridda iyo isaalada loo isticmaalaa marna naskhiga ayaa loo isticmaalaa naqliga iyo koobiyeynta ayaa naskhiga loo isticmaalaa labaduba waa macno luqawiya talow haddaba sharciga maxaa naski loo yaqaanaa shareecadu maxay naskiga u taqaanaa shareecada ereyga naskiga ah sheekhu inoogalama hadale wuxuu inooga hadlay ereyga naasikha ah muxuu tacriifiyey naasikha ayuu tacriifiyey wuxuu yidhi waxaduhu naasikha xadkiisu huwa alkhitaabu waa khitaabka addaallu ku tusinaya calaa rafci lxukmi xukun la kor yeelay athaabiti xukunka oo athaabiti sugnaa bilkhitaabi khitaab kale ku sugnaa khitaabkoo almutaqadimi horeeyey calaa wejin sibaa loo kor yeelayaa lowlaahu khitaabka dambe hadduuna jiri lahayn lakaana uu noqon lahaa haabitan mid sugan maca taraakhiihi isagoo welibana dambeeya canhu isaga ka dambeeya maca taraakhiihi canhu isaga oo ka dambeeya culima haddaba taa waxaynu doonaynaa marka aan ka hadlayno waxaduhu damiir baa ku jira ereyga waxaduhu waa damiir damiirka ku jira wuxuu u noqonayaa naskigiiyo laakiin naasikh looga jeedo naskigii oo naasikh looga jeedu ku dhacaya waa ka wax nasakha ayaynu ka warbixinaynaa markaa haddaba wuxuu ina yidhi naasikhu huwa alkhitaabu waa khitaab khitaabkaasi waa aayadihii ama qur'aankii ilaahay inoo soo dejiyey subxaanahu wa tacaala ama sunnadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam huwa اlkhiطaabu waa khiطaab addaalu tusinaya calaa rafci اlxukmi xukun la rafciyey ama la kor yeelay muxuu tusiyey xukun laynaga kor yeelay ayuu tusiyey oo kor laynooga qaaday calaa rafci alxukmi waa xukun jiray ayay aayaddani inaga rafcisay ama xadiidkani xukun jiray ayuu inaga rafciyey xukunkaa la rafcinayaa athaabit bilkhitaab almutaqadim wuxuu ku sugnaaday khitaabkan ka horreeyey athaabit wuu sugnaaday bilkhitaab buu ku sugnaaday almutaqadim kan ka horreeyey sheekhu wuxuu inoo yidhi athaabit bilkhitaab almutaqadim alathaabit wuxuu inoo yidhi bilkhitaab wuxuu iska ilaalinayaa haddii baraa'ada oo kale laynaga dawo laynaga bedelo baraa'ada oo kale iminka maalan marka salaada laynagu waajibiyey wujuubka salaadu wuxuu meesha ka saaray salaad la'aantii ama wujuub la'aantii ka horreysay salaadii aynaan tukan jirin ee ka horreysay uu meesha ka saaray haddaba maadaamoo salaad la'aantaa uu meesha gebi ahaanba ka saaray ma nidhaahnaa waa naasikoo salaad la'aan buu nasakhay salaad la'aantu ma baraa'adii horay ku sugnaatay mise aayad baa sheegtay oo ha tukanina ina tidhi intii aan laynagu waajibinin salaadaha baraa'adii hore sow maaha haddaba xukun kaste oo baraa'ada hore ku sugnaaday oo laynaga rafciyo naskh lama yidhaah ka rafciyeyna naasikh lama yidhaa ilain baraa'ada horuu shaygani ku sugnaaye waxaa la doonayaa xukun ku sugnaaday aayad hore ama ama ama maxaan ku dhaha khitaab hore ayaa lagu leeyahay waa naasikh markuu khitaabka la yimaado almutaqadim markuu sheekhu yidhi bilkhitaabi almutaqadim ereyga almutaqadim ah wuxuu meesha u keenay haddii ka waran aayad ay soo wada degto oo xagga hore caam ay ka noqoto xagga dambena wax laynaga saaro khitaabkaa dambe ka hore cumuumkiisiibuu nasakhay ma nidhaahnaa may ma odhanayno dee mutaqadim ba ilaahayna way wada socdeenba ilaahay markuu leeyahay ina alinsaana la fii khusrin ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat bal hadda u fiirso rabbi wuxuu idhi ina alinsaan waa insaanka oo dhani la fii khusrin khasaaruu bartanka ugu jiraa gaal iyo islaam rag iyo dumar mid wanaagsan iyo mid xun ina alinsaana la fii khusrin waxaa laga dambaysiiyuun ila aladiina aamanuu kuwaa mooyaane haddaba ma nidhaa ila aladiina aamanuudu waxay nasakday ila alinsaana la fii khusrin tii horay nasakday ma nidhaa may odhan mayno waxaynaan u odhanaynin mutaqadim buuna ahayn ina alinsaana la fii khusrintu ila aladiina aamanuuda dambe ayayna mutaqadim ka ahayn oo way wada socdeenba kolkaa way isbayaaminayaan baynu odhanaynaa sidii aynu usoo marnay way istinuhu wuxuu ahaa maxaynu kusoo qaadanay inuu mubayin mutasila yahay baynu kusoo qaadanay mutasila inuu yahay baynu kusoo qaadanay mutasil waxaynu kusoo qaadanay mubayin mutasila maaha munfasilkii kole waxaynu soo nidhi sidii aynu usoo dhignay baynu udhigaynaa haddaba waxaa kaloo jira oo culimmada qaarkood ay ka doodeenba aayaddan dambe ee ila ladiina aamanuu ihi sideedaba way bayaaminaysaa rafculxukunba ma sheegeyso rafculxukun ay sheegaysaaba ma jirto waxaduhu xadkiisu huwa alkhitaabu waa khitaabka hadda waa naasikha adaallu tusinaya calaa rafci lxukmi xukun laynaga rafciyey athaabiti oo ku sugnaaday bilkhitaabi khitaab ayuu ku sugnaaday almutaqadimi welibana horreeyey khidaab horeeyey ayuu ku sugnaaday bilmutaqadimi mid horeeyey buu ku sugnaaday waa khidaab hore ayuu ku sugnaaday calaa wejhin si ayuu u ala calaa wejhin sibaa loo rafcinayaa lowlaahu haduuna isagu jiri lahayn lakaana uu noqon lahaa haabitan mid sugan mid sugan haabit buu noqon lahaa dee khidaabkan dambe haduuna jirin maca taraakhiihi canhu in badanna waa inuu ka dambeeya maca taraakhiihi canhu taraakiihdani waa mutaqadimkii ubay la macno tahay oo ka dambe wax nasakhayaa waa inuu in badan ka dambeeyo ku nasakhayo ku nasakhayo waa inuu in badan ka dambeeyo halkaa haddaba waxaynu ku aragnay naasikha tacriifkiisii naasikhu qur'aanka wuu dhex dhacay axaadiista rasuulkana wuu dhex dhacay qolooyin yar baa yidhi naskhigu ma jiro oo yidhi ilaahay marka horeba haduu ogaa xukunkan inuu bedelayo muxuu marka horeba xukun la bedelayo dadka ugu keenay uu ugu soo dejiyey war ilaahay lisharci cilalun laa yaclamuhu ila allah ilaahay arrimihiisa lama farageliyo waxa weeye ilaahay adigoo addoon baa tahaye kolba suu ugu taliyo un yeel kolka ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuu inoo keenay naasikh iyo mansuukhba qur-aanka uu inoogu keenay oo waynu ka helaynaa axaadiista rasuulkana naasikh iyo mansuukhba waynu ka helaynaa ku naasikha oo wax nasakhay iyo ku mansuukha oo la nasakhay labadaba waynu ka helaynaa haddaba tacriifkaa waxaa ka dhex muuqda laba khitaab midi waa naasikh midina waa mansuukh isla tacriifkaasay labaduba ka dhex muuqdaan markaan idhaa alkhitaab addaal calaa rafci lxukmi ma naasikhbaa mise waa mansuukh ya waa naasikh kii wax nasakhayey weeye markaan ku idhaa athaabit bilkhitaabi almutaqadimna khitaab kan dambe waa maxay athaabit bilkhitaab almutaqadim waa mansukhi ee ka mutaqadimki waa ka mansukha khitaabka mutaqadimka alla nasakhaya ee de xukunka hore sheegay kan dambe ee mutaakhirka ee dambeeyeyna naasikhi buu noqonaya labada khitaab ee halka ku sheegan khitaabka horena waa naasikh bilkhitaabida dambana waa mansukh halkaas ay inooga muuqdaan tacriifka naasikhi iyo mansukh way inooga dhex muuqdaan markaa naasikhiina wuu inoogu jiraa mansuukhiina wuu inoogu jiraa adilada la deliishada maxay haddaba ahaan jireen culimo adilada la deliishado bal hadda ka fikir afar bay ahaayeen aayaadka qur'aaniga ah iyo axaadiista nabawiga ah iyo ijmaacu haadihi اlumma iyo alqiyaas afartaa ayaa la deliishanayay ka wax nasakhaa ijmaaca ma noqon karaa ijmaacu wax ma may weligii ijmaac waxba nasakhi maayo oo talow ijmaacu muxuu wax u nasakhi waayey ijmaacu muxuu wax u nasakhi waayey horta ijmaacu goormuu guntamaa inciqaadu اlijmaac waa bacda mowti rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam goormuu ijmaac imanaya oo laodhanay masaladaa waa lagu ijmaacay nebi maxamed geeridiisa kadib baa la odhanayaa masaladaa waa lagu ijmaacay haddaba waxaad ogaataa rasuulka dabadii wax la nasakhaa miyuu jiraa wax la nasakhaa rasuulka dabadii ma jiro dee kol hadduu ijmaacuba bacda mowti rasuul uu imanayo bacda mowti rasuulna sharcigeenna wax wax laga bedelayo oo jiro oo la odhanayo waxaasaa la nasakhay oo hadda la nasakhay dee aayad kaste haddaa la nasakhay bay qol odhan lahayde aayad kaste intay guruub is urursadaan ama koox is urursato ayay odhan lahayd ijmaac baa dhacay oo aayad heblaayo waa la nasakhay ijmaacana nasakhay waxa weeye ijmaacu wax alla wuxuu nasakhi karo oo jira horta ma jiro alqiyaas marka aan doonayno qiyaaska laftiisuna nasakhi maayo waxba sababtu waxaa weeye qiyaasku wuxuuna waxba u nasakhaynin qiyaasku iyo daliilka waadixa ah ee mux ee sugan yaa la horreysiiyaa daliilkaa la horreysiiyaa dee daliil halkaa yaala hadduu qiyaaskani khilaafo shay aayad halkaa taal ama xadiis halkaa yaalla hadduu qiyaas khilaafo ma waxaad odhanaysaa aayaddaa qiyaaskaa khil yaa nasakhay mise waxaad odhanaysaa xadiidkaa qiyaaskaa ayaa nasakhay mise aayadda iyo xadiidkaad horreysiin aayadda iyo xadiidkaa la horreysiinayaa sidaa darteed qiyaaskuna wax alla wuxu nasakhaa haba yaraatee ma jirto qiyaas waxba ma nasakho waxaynu ognahay ijmaacna waxba ma nasakho yaa soo hadhay markaa waxaa soo hadhay aayaadkii qur'aanka ahaa iyo axaadiistii rasuulka sala allahu calayhi wasalam labada ayaa soo haray labadaa ayuu sheekhu inoo sheegi doonaa aqsaamu naskhi bictibaari lmansuukh mansuukha ka la nasakho marka haddaba la eego shayga la nasakhaa imisu u qaybsamaa shaygan la nasakhayaa talow muxuu u qaybsami aqsaam buu yeelanayaa shayga marka la nasakhayo muxuu noqoni shaygaa la nasakhayaa sheekhaa inoo sheegay waxaa jira aayado la nasakhayo rasmigooga oo qoridda abaa ah la nasakhi kitaabka qur-aankaaba waa laga dhex waayi markaa rasmigoogii oo qorida ahaa waa la nasakhi waa ko xukunkoogiina waa la nasakhi rasmi iyo xukunba in la nasakhaa way dhici kartaa oo xukun ahaanna aayaddaa lagu camal fali waayo qoraal ahaanna aayaddaa kitaabka qur-aankaa ah looga waayo waa ko waxaa kaloo dhici kara in aayadda rasmigeega la nasakho akhriskeegii baa la nasakhayaa laakiin xukunkeegii baaqi buu noqon xukunkeegii muxuu noqonayaa baaqi waa laba waxaa kaloo dhici kara in aayadda xukunkeegii la nasakho laakiin kitaabka qur-aankaa inoogu jirtood akhrido oo akhriskeegii aad hesho way dhici kartaa waa saddex nooc oo naskhigu uu u dhaco mansuukha marka la eego ayaynu haynaa saddexdaa nooc waa maxay in aayadda rasmigeega oo qoridda ah iyo xukunkeegaba la wada nasakho in aayadda xukunkoo qura la nasakho oo qoriddeedii ay qur-aanka kugu jirto od akhriyayso in aayadda rasmigeegu la nasakho oo xukunkeegii uu baaqiyo lagu camal falayo saddexdaas iyood ayuu nasakh marka mansuukha la eego nasakhu ayuu u dhacayaa haddaba bal aynu eegno waxaa ka mid a marka rasmiga la nasakhayo ee xukunku uu soo baaqi noqonayo aayadda aayatu rajmi ah cumar binu khadaab baa laga warinaya wayejuusu waxa banaan naskhu rasmi in rasmiga oo qoraalka ah la nasakho wa baqaau lxukmi xukunkuna uu baaqi noqdo maxaynu nidhi maxaa la nasakhayaa rasmigii oo qoridii ayaa la nasakhay maxaana baaqiya xukunkii waa cajiib waa aayad idiloo qur laga dhex waayayo oo xukun ahaan hadda loogu camal falayo oo haddadan aynu ku camal falayno xukunkeegii laakiin xukunkii lama nasakhine waxaa la nasakhay un qorideediiyo akhriskeegii baa la nasakhay waa laynaga waayeyba markaa nasku rasmi wa baqaau lxukmi baa la yidhaahdaa talow xikmadda ku jirtaa waa maxay xikmadda ku jirtaa maxay noqonaysaa xikmadda ku jirtaa waxa weeye ummaddeennan baa la eegayaa oo ummadeennan baa subxaanahu wa tacaala ilaahay uu imtixaanayaayo sida ay u qaataan daacadaadu intay la egtahay baa la eegaya aayaddaa hoy waad ku camalfalaysaa laakiin waa laga tegayaa baa lagu yidhi dee sidaasaa looga tegi culimmadu ma ku ijmaaceen talow in rasmiga qur'aanka la nasakhi karo oo xukunka uu baaqi noqon karo culimmadu haa waxay yidhaahdeen a markay ka hadlayeen qodobkan sheekha aamidi la yidhaha wuxuu soo naqliyey culimmadu inay isku waafaqeen jawaazu naskhi rasmi duuna alxukmi koox yar oo muctasile ah ayaa iyagu diiday oo qaba maya anagu ma ogolin haddii aayadda xukunkeeguba joogo sidee baa lafdigeega loo naskhi bay kuwaasi leeyihin waa guruub yaroo muctasile ah waxaa haddaba loo daliishaday cumar binu khadaab wuxuu yihi radia allaahu tacaala canhu kaana fiima e kaana fiima anzala allah aayat arajmi kaana waxa ahaa fii maa anzala allaahu ilaahay kuu soo dejiyey waxaa ka mid ahaa aayatu rajmi aayadda ah aayadda rajminta sheegaysa ninku is hadduu muxsi zaani yahay reerleh in la rajminayo gabadhu hadday tahay zaaniyad reerleh in la rajminayo aayaddaasi kuwa wuxuu ilaahay soo dejiyey bay ka mid ahayd buu yidhi cumar bin khadaab fa qara'naaha annagaaba akhrinay buu cumar leeyahay wawacaynaaha annagaaba xifdinay buu leeyahay wa caqalnaaha annagaaba weelaynay oo aayaddaa kasnay buu leeyahay aayad inuu aayad ahaan wuxuu ilaahay soo dejiyey ay ka mid ahayd buu sheegay cumar wuxuu ka sii dambeysiyey xukunkeegii baynu hadda bayaaminaynaa xukunkii talowma baaqiba mise waa la nasakhay warajama rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed baaba rajmiyey buu yidhi warajamna annaguna waanu rajminay bacdahu bacda mowti rasuuli اlaahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka dabadii annana waanu rajminay buu leeyahy waa xadiid bukhaariga iyo muslimkaba ku qoran xadiidkaasi cumar bn khaaab haddaba warajamnaa bacdahuda eeg warajamnaa bacdahu kol haddii rasuulku intuu dhintay kadib ay rajmin sameeyeen uu cumar sameeyey xukunkii aayaddu muxuu ku tusaya bacda mowti rasuuli اllaah kol haddii rajmin la sameeyey xukunkii inuu baaqi yahay buu kutusaya xukunkii baaqi ayuu noqonaya waa bacda mowti rasuuli lahi sala allahu alay wasalam wayejuusu waxa bannaan naskhu rasmi in rasmiga iyo qoraalka la nasakho wa baqaau lxukmi xukunkuna inuu baaqi noqdo waa kow kaasi waa mid bannaan wa naskhu lxukmi xukunka in la nasakho ayaa bannaan wa baqaau rasmi rasmiguna uu baaqi noqdo kaa hore cagsigiina eeg kaa hore cagsigii maxaynu nidhi kaa hore cagsigii waxa weeye naskhuulxukmi wa baqaau rasmi waa in aayaddan xukunkeega la nasakho laakiin rasmigeega iyo qorideedii ay qur-aanka inoogu jirto hal aayada oo qur-aanka waxaa ku jirta culimmada qaarkood ay yidhaahdeen boqol iyo afar iyo toban aayadood bay nasakhday bal ka warran aayaddaa ah. hal aayada oo keligeed bal nasakhday ka warran boqol iyo afar iyo toban aayadood waa aayad aad iyo aad aayaadkay nasakda ay u fara badan yihiin waa aayatu sayf oo suuratulbere ku jirta aayatu sayf oo suuratu aayadda jihaadka ummadda amraysa ee jihaadka laynagu faray waxay nasakday aayaddii ugu badnayd ee wax nasakda ayay noqotay aayadda jihaadka ka warramaysa weeye waayo nebi maxamed intaasoo jeer baa sabir oo dulqaado la odhan jiray aayadihii sabirka iyo dulqaadka jihaad la-aanta lagu farayey oo dhan ayay aayaddaasi markaa nasakday hadaba aayadahay nasakday qur-aanka inoogu jiraante talow xikmadda ku jirtaa waa maxay aayad idiloo kitaabka qur ku jirto haddana lagu leey waa mansuuko waa la nasakhay miyayna jirin way jirtaa waa buux xikmadda ku jirtaa waxaa weeye aayadan rasmigeegii waa qur haddaad akrido ilaahay baad ugu dhawaanayo ajri baad kaga heli salaadda haddaad tukanaysa salaadda dhexdeedaad ku akriyaysaa laakiin xukun ahaan dee kuma camal falaysid oo waa lagaa joojiyey waa aayado aayado aad iyo aad u fara badan baaba ku jira ilaahay markuu inala hadlayay wuxuu ina yidhi jihaadka isagoo ka hadlaya in yakun minkum cishruuna saabiruun war labaatan nin oo adkaysi leh haddii ad labaatan nin oo adkaysi leh haddii ad tihiin yaklibuu miatayn laba boqol oo nin bay jebinayaanay ka xoog badnaanayaan ninku imisu u dhigmaa markaa ninkii waa imisa waa cashara halka nin ee muslim ah waxaa lagala xisaabtamaya cashara inuu toban nin udhigmo toban nin inuu iska difaaci karaa loogu talagalay toban nin tobankaaba iska difaac baa lagu yihi haddaad tobankaa iska difaaci weydana ood ka carartood dhabarka jeedisana sabca almuubiqaadkii baad ku dhacaysaa ijtanibuu sabca almuubiqaat waxaa ka mid ahaa atawali yowma zaxfi maalinta raggu ishelaan inaad dhabarka jeediso wax rag looga bartay ma aha wax qof muslima looga looga bartayna ma aha qiimeyn baa la sameeyey waxay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen ninka ninka maxay yidhahdeen ruushka ah wuxuu u dhigmaa bay yidhaahdeen marka yurub iyo la eego iyo maraykanka iyo waxyaabahan kale laba nin oo iyaga abuu ah u dhigmaa bay yidhahdeen laba nin oo iyaga abuu ah u dhigmaa kolka waxaa raganimo badan bay leeyihin ninka ruushka ah raganimo badan ninka muslimki ihina ninka muslimki wuxuu u dhigmayaa bay yidhaahdeen ilaa toban nin oo xaggan kale ah reer galbeedka abay ah yidhaahdeen xaggan kale ruushkana iyar bay ka yareeyeen nus bay ka dhigeen ilaa shan nin oo oo xaggan kale ah buu udhigmaya adigu almuhim marka calool adayga geesinimada iyo raganimada la eego ilaahay wuxuu ina faray oo hadda xukun ah labaatan nin oo saabiriin ah haddii la helo laba boqol bay jebinayaane la socon labada boqol maxay jebinayaan markaa labada boqolna maxay jebinayaan dee tobanuun ku dhufo laba kun bay jebinayaan laba kun oo nin ayay jebinaya halkay laba boqol joogaan markaa aayaddaa waad aragtaayo wixii toban ka yar ayaa adiga lagaala xisaabtamaya nin la dagaalan oo laba nin la dagaalan oo saddex nin la dagaalan oo afar nin la dagaalan ilaa toban nin la dagaalan haddii laakiin tiradu koob iyo toban gaadho intii lagu amray way ka badan tahay mushkilad ma leh intii lagu amray lagu yidhi iska celi tiradu way dhaaftay markaa waa lagaa batay marka ama og halkaasay aayaddu martay ilaahay aayaddaa aayad ka dambaysay ayuu soo dejiyey aayadda ka dambaysay muxuu ilaahay ina lahaa aayadda aayad ka dambaysay baa la soo dejiyey alaana khafafa allaahu cankum wa calima ana fiikum dacfan haye fain yakun minkum haye fain yakun minkum mia saabira yaglibu miatayn haddii boqol nin oo adkaysile laydinka helo waxay ka awood badnaanayaan laba boqol kolkaa ninku yuu udhigma aayadan dambea dambeysay oo nasakday tii hore ninku labuu udhigma hadda maxaa lagaala xisaabtamaya markaa oy laba nin waa lagaala xisaabtamaya haddaad tahay qof muslima laba nin waa lagaala xisaabtamaya inaad laba nin dunida maanta islaamka ee caalam alislaami marka la joogo ulus baa lagu qiyaasaa sow maaha saddex marka loo qaybiyo qayb baa lagu qiyaasaa sow maaha dee waxaa loo baahan yahay uluskaasi waa inuu iska celin karaayo ulusooyinka soo hadhay waa inuu iska celin karaa uu diinta ugu baaqi karaa waxaynu haynaa aayadaha haddaba xukunkoogiina la nasakhay rasmigoogiina uu baaqi yahay aayaddaa suuratu anfaal ku jirta ayaa ka mid a wayajuusu waxa bannaan naskhu rasmi in rasmiga oo qoraalka ah la nasakho wa baqaaulxukmi xukunkana uu soo baaqi noqdo wa naskhuulxukmi xukunka in la nasakhaana way bannaan tahay xukunka a la nasakhi wa baqaaurasmi rasmigii oo qoraalkiina baaqii buu noqoni baqaaurasmi wa naskhu naskigii ilaa bedelin bedel buu noqoni u qaybsami wa ilaa hayri bedelin iyo bedel hayrkii wa ilaa maakii baa loo bedeli huwa isagu aqladu ka sii adag wa ilaa maakii iyo huwa isagu akhafu ka sii fudud halkana wuxuu sheekhu inoo sheegayaa markuu laba qayboodun halkii hore ka taabtay ayuu halkana inoo sheegayaa marka aayad la nasakho maxaa lagu bedelaa waxaa dhici karta inta aayad la nasakho ama xukun la nasakho inaan waxbaba laynoogu bedelin horta ko waxbaba waxbaa lagaa nasakhay waxbaba laguguma bedelinba wax alle wax lagugu bedelay ma jiro way dhici kartaa wax alla wax lagugu bedelay ma jiro waa suurtagal inta la nasakho wax lagugu bedelaaba inuuna dhicin ilaa hayri اlbedel waa ka uu sheekhu ina leeyahay waa jumhuurta culimada ayaa ku tagtay hayrulbedelkaa waxa lagu tusaaleeyey aayadda qur'aanka ee rabbi uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa naajaytum arasuula faqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqatan rasuulka aad baa loogu batay albaabkiisaa laga hor dhaqaaqi waayey jaanis baa la siin waayey dad su-aala doonaya ayaa ku batay kolka si loo xakameeyo arrinkan oo loo ogaado ninka diintu ay dhabta ka tahay ee arrinkan sharcinimo iyo diinnimo u doonaya iyo ninka mashquulinaya nebiga si loo kala saaro ayaa la yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu war kuwan iimaan lahow idaa naajaytu marka aada la faqaysiin alrasuula rasuulka eed wax u sheeganaysiin faqadimuu ka horaysiiya bayna yaday najwaakum faqiina hortii sadaqatan sadaqo rasuulka horta sadaqa ugeeya baa la yidhi sadaqadaa markaad ugeysiin kadib wixii su-aala meesha keena waxaa la isweydiinayaa oo nebi maxamed sadaqada maba cuni jirine sadaqadan see lo odhanayaa dee ummadda iyo danta guud ee muslimiinta ayuu ku buuxinayaa danta guud ee muslimiinta ayaa lagu buuxinaya marka lagu yidhaha wax yar bixiyo hadaba rasuulka su soo weydii de ninkay dhab ka tahay unbaa tegaya kay dhab ka tahay unbaa arrinkaa u badheerhaya aadaya ka kalena halkaasu ka noqonaya ila wax yarbaa bixii la yidhiye soo halkaa ma marayso isla aayada aayadaha kasii agdhowdhow aayad kasii agdhowdhow oo suurat lmujaadala waa aayadda aayadda ku xigta aayadda saddex iyo tobnaad ee suurat lmujaadala ayuu ilaahay ku yidhi ashfaqtum an tuqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqaatin miyaad ka baqdeen baa la yidhi ood dhibaatay u aragteen inaad faqiina hortii sadaqa bixisiin fain lam tafcaluu war haddaydaan saa samayn wataaba allaahu calaykum allah idinka towba aqbalay faaqiimuu salaata wa aatu zakaa waa laydinka towba aqbalay iska dhaafaan idhi sadaqadiiyo su-aal waa idiin furan yihiin eg waxaa la nasakhay maxay sadaqadii maxaa laynoogu bedeley wax alla wax laynoogu bedelay ma jirto wax lagu bedelay ma jirto haddaba waxaa la ogaaday oo jumhuurta culimmadu ay qaateen inta xukun la nasakho in isaguun meesha laga saariyo maxaan ku dhaha wax laynoogu beddelayana layska dayin karo waa ko sida aayaddaas oo kale wayajuuzu waxaa bannaan buu eh, wa naskhuulxukmi baa banaan in xukun la nasakho ayaa banaan wa naskhu naskigii ilaa bedelin buu ahaanayaa cafwan bedel buu noqonayaa waa naskun ilaa bedel waxba laynoogu bedeli wa ilaa hayri bedel iyo midaan waxba lagugu bedelin ka kayrulbedelka abaynu ah tusaalaynay ka kayrulbedelkaa ah, sida aayaddaa sadaqada oo kale weeye ka laakiin bedelka ah ee wax lagu bedelayo kaasi waa sax waa laysku waafaqsan yahay inta xukun lagaa nasakaa xukun kale lagu bedeli laakiin ka lagu bedelaya muxuu noqonayaa saddex buu mid ahaa noqon ilaa maa huwa aqlabu kii hore mid ka sii culus baa lagu bedeli wa ilaa maa huwa akhafu kii hore mid ka sii fudud baa lagugu bedeli wa ilaa maa huwa musaawin kii hore mid la siman ayaa lagugu bedeli halkanina saddex kale ayaa ka soo baxay naskigu markuu bedel u dhaco ee aayad inta xukun lagaa nasakho lagaa bedelo waxaa dhici karta in loo bedelo ilaa maa huwa aqlab ama waxaa dhici karta in loo bedelo ilaa maa huwa akhaf labaduba way dhici karaan haddaba haddaynu soo qaadanno ilaa maa huwa aqlab ragga qaarkood ayaa yidhi kaasi say suurtagal u tahay sawka ilaahay aayadda qur'aankaa inagu yidhi maa nansakh min aayatin ow nunsihaa na'ti bikhayrin minhaa aw milihaa waan fahanay kii ku ka khayr badan khayriyadani fudayd buu noqonaya kii ku ka fudud ow milihaa ama kii oo kale kow aayadda waxaan ka qaadanay bay yidhaahdeen ilaa khayri bedelin una jirinba haddii wax la nasakho waa in wax laynoogu bedelaa ilay na'ti waa in mid ka fudud loo sii bedela ama miliha mid lamida waa in loo bedelaa halkaasay ragga qaarkood la mareen waxaa la ogaaday culimo saddexduba inay jiraan oo marna aklad laynoogu bedeli marna akhaf laynoogu bedeli marna musaawi laynoogu bedeli bal hadda asqalka aan eegno sida ay jumhuurtu ku sheegeen aayaddanaaba loo deliishaday wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun dacaamu miskiin faman tadawaca khayra fahuwa khayru lah wa an tasuumuu khayru lakum in kuntum taclamuun ummaddeennan markii hore sida yowmu caashuuro iyaa la soomi jiray culimada qaar baa qabtay in maalmahaasuni waajib ahaayeenoo bisha ramadaanba waajib aan laga dhigin waa laga yimid xukunkaa fudud ee saddexda maalmood iyo dhowrka maalmooda ayaa laga yimid waxaa layna yidhi wa cala yudiiquunahu war kuwa soonka awoodaya waxaa waajib ku ah fidyatun acaamu eh, acaamu miskiin inaynu dhammaan iska wada afurno oo masaakiin unan quudino bisha ramadaan ma joogtaa aynu iska wada afurno on iska dheregno masaajid hilil buu nin u imanaya oo tukanaya markaasuu odhanaya waryaadeen anaa bixinaya maanta fidyadiie inakeena meelaan ka soo qadayne markaasaa fidyadii la wada bixinayo la iska soo qadayni haddii la doono waa la soomanaaba kolka eeg fidyadaa haddaad bixiso oo وعلى الذين يطيقونه أي نقادنا فدية فدية للربا وطعام مسكين هذه كلنا أو فدية أد بحين ويدنا صون خيار بو صون كوها هذا خيار أما صون أما فدية بحي لبدا وربا إنو سنة إنا صون إيا إنا فدية بحينو ربيجين آيات كلا أيو سودة جيه أو آيات ذاك دم بيسي وحولي فمن شهد منكم الشهر فليسمه maxaa meesha laga saaray gebi ahaan waxaa meesha laga saaray fidyadii kolka waxaa la yidhi faman shahida minkum shahra ninka bisha goobjoog ahaadaa laam kari waa laamlamar alamru lmulaqna yaqtadi lwujuub haddaba nasakh baa halkaa yimid nasakhii ma ilaa maa huwa asqal baa mise waa ilaa maa huwa akhaf mise waa ilaa maa huwa musaawin saddexdaa waa midkee waa asqal soddon dharaarood soon oo dee ma wax bixin kari waa lahayd dhowr mud dhowr mud waynu wada bixin kari lahay toddoba kiilo baa laga yaabi lahaaba inaad bixi lagu yidhaah toddoba kiilo maxay tahay waa toban doolar toban doolar laba waxaan labaatan doolar gaadhayn baa laga yaabaa in lagu yidhaha markii hore bixi haddana waxaa lagu yidhi ma soconaysee soddonka dharaarood ama sagaal iyo labaatanka dharaarood soon waa ilaa maa huwa asqal baynu halkaa ku haynaa ilaa maa huwa akhaf baa isna jira ilaa maa huwa akhaf waxaynu ognahay meelo badan sida aayaddii suuratu anfaal ku jirtay in yakun minkum cishruuna saabiruun yaglibuu miatayn labaatanka sabrayaa laba boqol ayay ka qaalib noqonayaan oo laynagu laasimiyey aayaddii kalee soo degtayna waxaa layna yidhi uun fa in yakun minkum mi'atun saabira yaglibuu miatayn kolkaa aayaddaasi labadaa aayadood way isnasakheene ma ilaa maa huwa akhaf baa mise waa ilaa maa huwa afqal mise waa ilaa maa huwa musaawin akhafkii baynu aayaddaa ku haynaa musaawiga talow culimadu maxay u deliishadeen musaawiga waxaynu ognahay nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi iyo saxaabadiisuba markay salaada tukanayaan qudus bay u jeedsan jireen xaggay u jeedsan jireen qudus ayay u jeedsan jireen kadibna ilaahay baa aayado baqara ku jira soo dejiyey oo xukunkaa baytulqudus loogu jeedsanayo laynagaga nasakhayo waxaana laynoo soo jeediyey kacbada inaad haddaba markaa tukanayso qudus u jeedsato iyo inaad kacbada u jeedsataa ma isku ma isku mid baa mise way kala fudud yihiin waa isku mid waa jeedsi uun ama xaggaa u jeedsa ama xaggan u jeedso oo waa jeedsi waa jeedsi uun waa isku mid ilaahay baa yidhi fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam waxaythuma kuntum fawalluu wujuuhakum shadrah qad naraa taqaluba wejhika fi samaa buu ilaahay leeyahy waan ku aragnaa in badan inaad cirka indhaha aad kor u eegeyso oo indhahaagu ay gedgadoomayaan rasuulka ayaa jeclaystay in kacbada loo jeediyo ee fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam u soo jeedsa xaggaa iyo eh, xaramka waxayumaa kuntum innagaa laynala hadlay war meel kastood joogtiin fawalluu wujuuhakum shadra xaggan u soo jeedsada baa layna yidhi waa ilaa maa huwa musaawinkii ayuu noqonayaa bal haddaba eeg lix qaybood baan hadda culima halkaa ku haynaa hadda lix qaybood ayaynu haynaa wayajuuzu waxa bannaan naskhurasmi rasmiga oo qoraalka ah in la nasakho wa baqaaulxukmi xukunkuna uu baaqi noqdo waan tusaalaynay sow maaha in aayadda sideeda loo nasakho xukunkuna uu baaqi noqdo xadiidkaa bukhaariga ku qoran ee cumar binu khadaab ayaynu u deliishanay ee rajminta ka hadlaya rajmintii iminka qur-aanka kuma jirto xukunkeegiina u shaqaynaya wa naskhulxukmi xukunku inuu in la nasakho ayaa bannaan wa baqaaurasmi rasmiguna uu baaqi noqdo yaan u deliishanay taana ama yaynu ku tusaalaynay aayaddii suuratu anfaal ku jirtay ayaynu u tusaalayna nasku lxukmi wa baqaau rasmi halkaa sheekhu yuu ka aamusay labadaba in la nasakho waxaa dhici karta aayad qur'aanka ka tirsan in rasmigeegana la nasakho oo kitaabka qur'aankaa laga dhex waayo xukunkeegana la nasakho labaduba way dhici kartaa waxaa loo deliishaday xadiidu caaisha radia allaahu tacaala canha xadiidu caaisha muslimka ayaa soo saaray caaishi waxay tidhi كان فيما كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات hooyadu marka la doonayo ilmuhu inuu nuugmo hooyo loogu noqdo toban jeer waa inay gabadhu nuujisaa toban jeer waa inay gabadhu nuujisaa markaa unbay hooyo u noqon caruurteedana ay walaala noqonayaan waa la nasakhay bay caashile caaisha tidhiyo waxaa lagu nasakhay bikhamsi macluumaatin shan jeer hadday gabadhu ilmaha naaska siiso walow yaynay isku xigxiginbe iyaduna hooyey u tahay caruurteedana walaalay noqonayaan haddaba caaisha xadiidkaa muslimka ku qoran si toosa waxay u caddaysay qur'aan la soo dejiyey inay ahaan jirtay maxaan ku dhaha toban jeer toban nuugmo ayay hooyadu ilmaha hooye ugu noqon kartaa ama caruurtu ay ku walaaloobi karaan hadaba tobankaa nuugmo hadda qur'aanka inooguma jiraan oo misxafka haddaan baadhna ka soo heli mayno rasmigii waa la nasakhay xukun ahaanna waa la nasakhay tobanka nuugmo oo shan nuugmo ayaa laynoogu bedelay xukun ahaan iyo rasmi ahaanba waa la israaciyey wayajuusu waxaa bannaan naskhu rasmi in rasmiga la nasakho wa baqaaulxukmi xukunkuna uu soo hadho wa naskhulxukmi inuu xukunka la nasakho wa baqaaurasmi rasmiguna inuu soo hadho wa naskhu nasakh baa bannaan ilaa bedelin bedel lagu nasakho kaa ilaa bedelinaa saddex qaybood noqonaya ilaa bedelin waa saddex qaybood maa huwa asqal maa huwa akhaf maa huwa musaawin wa ilaa gayri bedelin iyo mid hayru bedela aayadii aayaddii suuratulmujaadale ku jirtay waa aayadda labiyo tobnaad ayaynu ku garanay oo waxa lagu nasakhay isla aayadda saddex iyo tobnaad wax lagu bedelina ma jirto wa ilaa maabaa lagu bedeli huwa aqladu ka culus wa ilaa maabaa lagu bedeli huwa akhafu kasii fudud halkaana waxaynu haynaa qaababka uu nasakhu u dhaco ayaynu halkaana culima ku haynaa anwaacu naskhi biictibaari naasikh halkaasi xagga mansuukha la eegayey xagga naasikha hadii la eega balka warama ka wax nasakhaya haddaynu eegno anwaacu naskhi biictibaari naasikh naasikha haddaynu eegno bal ka warrama ka wax nasakhaya waxaynu tilmaanay adiladu inay afar yihiin ijmaaca waxba laguma nasakha baynu nidhi waxaynu ku garannay inaan ijmaaca waxba lagu nasakhaynin ijmaacu wuxuu guntamaa bacda mowti rasuul sala allahu calayhi wasalam rasuulka geeridiisa kadibna waxbaa la nasakhay lama odhan karo oo sharcigeenna waxbaa laga nasakhay nebi maxamed intuu dhintay kadib lama odhan karo haddaba ijmaacu waxba ma nasakhay taa qiyaaskana waxaynu nidhi waxba laguma nasakho qiyaaska waxaynu ku garanay inaan waxba lagu nasakhaynin qiyaasku haddii uu khilaafo nas jeli-a ah ama nas cad hadduu khilaafo dee qiyaaska laba deliishan maaye yaa la raaci naskaasaa la raacaya labadaa waynu ka boodnay ijmaaca iyo qiyaaskaba waynu ka boodnay yaa inoo soo hadhay waxaa inoo soo hadhay aayaadkii qur'aaniga ahaa iyo axaadiistii nabowiga ahayd labadaasaa wax nasakha kolkaa culimmadu masalada lafteeda way isku sii qaqabteene aayaddu waxa la ogyahay inay aayad nasakdo isla markaa aayaddu waxa kaloo la yahay inay xadiid nasakdo aayaddu labadaba way nasakhi xadiidkana waxaa la ogyahay inuu xadiidku xadiid nasakho xadiidku xadiid uu nasakhaa laakiin waxa la ysku qabtay xadiidku aayad ma nasakhaa taasaa la ysku qabtay inuu xadiidku aayad nasakhayo iyo inuuna nasakhaynin taa ayaa la ysku qabtay wayajuusu waxa banaan wayajuusu waxa banaan naskhulkitaabi kitaabka in la nasakho aayad qur'aana ayaa la nasakhi bilkitaabi kitaab baa lagu nasakhi oo isla aayad kale ayaa lagu nasakhi waa aayad aayad nasakhaysa miyaynan hadda soo tilmaamin aayad aayad nasakhaysa waynu soo tilmaanay uxila lakum leylata siyaami rafathu ilaa nisaa'ikum baaba ka mid ahayd bidaayadeennii soonka qofku hadduu wax cuno markuu aftirto maqhribkii hadduu aftirto oo cunto afka geliyo xaaskiisana uma dhowaanaynin maxaanku idhaahdaa cunto dambena ma cunaynin hadduu seexdo hadduu seexdo cafwan hadduu seexdo bidaayadii ummaddeenna hadduu seexdo ou gam'aba maanta o dhan baad soo soomanay adoo soo sooman baad maqhribkii waa daalanayd oo yaro gama'day haddaad gama'daba xaaskaagana u tegi kari maysid cunto dambena cuni maysid kol haddaad gamacdood soo toosto war way kaa xidhantay cuntadii dambe saasay ahayd ilaahay baa xukunkaa inaga nasakhay waxaa laynagu yidhi uxilla lakum leylata siyaam maalinta aad soomantihiin habeennimadeeda waxaa xalaal idinka dhigay alrafathu inaad u gurguuratiin ilaa nisaa'ikum xaggaa iyo dumarkiina xaggaa iyo dumarka waad usii gurguuran kartiin baa lagu yidhi huna libaasu lakum iyagu hubay idin yihiin wa antum libaasu lahunna idinkuna hubaad u tihiin dumarka calima allah alle wuxuu og yahay annakum idinku kuntum inaa tihiin takhtaanuuna anfusakum nafihiinna kuwa khayaamaya fataaba calaykum uu idinka tawba aqbalay wa cafaa cankum wuuna idin cafiyey fal'aana hadda baashiruuhunna yaacoo la soo ciyaara baa layidhi haddaba waxaynu ognahay aayaddaa qur'aankaa markaan doonayno aayaddaa qur'aankaa markaynu doonayno bal hadda u fiirto waxa laynaga nasakhay maxay weeye maxaa la nasakhay waxaa la nasakhay axkaamtii ka horreysay baa laynaga nasakhay aayaddanaana nagu nasakhay kolka kitaabka qur'aanka aayad ka mid ihi aayad way nasakhi haddaad doonto suuratu anfaal labadii aayadood een ku soo marnayba ku soo sheeg ama waxaad ku tusaalaysataa suuratu lmujaadala aayaddii labiyo tobnaad iyo aayaddii saddex-iyo tobnaadba kusoo tusaale wayajuuzu nasku lkitaabi bilkitaab wa naskhu sunnada in la nasakho ayaa bannaan oo bilkitaabi kitaabka lagu nasakho xadiid rasuulka ka sugan sala allahu calayhi wasalam ayaa laga yaabaa in la nasakho oo lagu nasakho aayad aayaddaa hadda aan akhriyeynaye uxilla lakum leylata siyaam waa aayad qur'aana waxayna nasakhday Eh, waxyaabihii ka horeeyey oo dhan ayay nasakday ee dee sunnaha rasuulka ku sugnaa sala allahu calayhi wasalam naskhu sunnati bilkitaab weeyi wa naskhu sunnati bilkitaab baa bannaan sida aayadda qur-aanka ah wa bisunna wa bisunna macnaheedu waxa weeyi naskhu sunnati bisunna weeyi naskhu sunnati bisunna in sunnaha oo xadiiska rasuulka alla nasakho ayaa isna bannaan oo lagu nasakho isla xadiis kale uun xadiid xadiid nasakhaya xadiidu burayde ayaynu soo qaadanayna rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa laga wariyey waa xadiidu burayda wuxuu rasuulku yidhi kuntu nahaytukum an ziyaarati alqubuuri fazuuruuha alaa fazuuruuha fa inaha tudakiru alaakhira rasuulku wuxuu xataa ragga u diiday markii hore in qubuurta la buuqdo qubuurta in la buuqdo waa laynoo diiday maadaamoo la diiday qubuurta in la buuqdo rasuulku wuxuu yidhi waan idinka nahiyeyey hadda iska soo buuqda in sha allahu tacaala kelmaddaa wayajuuzu nasku lkitaab ayuu inoogu joogi doonaa cashirkeennii taa ayaynu ka bilaabi doonaa wallahu subxaanahu watacaala alaa waclam